bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cbd لlah الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى asfam min cayna can arni dinar can abi qaabusa mowla cabdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum arraxman irxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin طrائq الرحmة رحmة المcلimiina bالmتaclimiina بإqrاءi usul الmتun khاصة usul xadيiث المصطفى ورasuل المجتبى slى الlه عlيه وعlى آlih وصxaabatihi أجمaعين liyfuzuu بsacاadة الcجل والأجل fahada huwa الmجlis الxaadi والأربعuun majalis إqrاءi وشharxi kitaabi macaalim الsuنة النbوية fي leyلة الأxد السادس والعشhرين min شhهر sفر cاami ألف وأربعمية أربعين هجرة المصطفى slى الlه عليه وaلي وسلم ضمن سلسلة دروس xadيiث المصطفى slى الlه عليه وآله وسلم bd min kitaabi الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii kow iyo afartanaad ee majaalis dulmarka i sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkana waa habeen axad ah lix iyo labaatanka bishii safar kun afar boqol iyo afartanka jannada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tahaara qusliga ayaan kusoo jirnay iyo qabayska baabu xukmu dafaa'iri lmuqhtasila haweeneyda qabaysanaysa ama janaabaha ka qabaysato ama xayd ha ka qabaysata baraaraha ama timaha la tidcay ama daban timaha iyaga ah habka loo dhaqi ayuu u baabi baabkan xukunkiisa xadiid sagaal boqol iyo sagaashanaad can ummi salamata waxaa laga wari zawji nebiyi ummi lmu'miniina radia allahu tacala anu ardaha qaalat waxay tihi ummi salama qultu waxaan ya rasuul rasuulka allow innii aniga imra'atun haweenay aan ashuddu waxaan aad u adkayaa dafra rasii timahayga dabkooda iyo dabitaankooda ayaan aad u adkaya ama bararaha ayaan aad u adkeeya faanquduhu ay afanquduhu miyaan u furfuraa liqusli janaabati xilliga janaaba ay ugu dhacda qabayskeeda ma u furfuraa timahaas aan ku adkeeyey qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalem laa maya inamaa in kale ma ahane yakfiiki waxaa kugu filan an taxii inaad ku shubta calaa ra'siki madaxaada halaaa xahayaatin saddex shubitaan inaad madaxaada aad ku shubta ayaa kugu filan weeyaan uma intaa kadibna tunqidiina amaba tufiidiina waxaad ku shubaysaa calayki dushaada almaaa biyaha fatathuriina daahir ayaad markaa noqonaysaa weeyaan wa fii riwaayatin riwaayadna fa anquduhu nabi allow miyaan u furfuraa timihii lilxaydati xilliga xaydkaan ka qabaysanaa io waljanaabati xilliga janaabada aan ka qabaysani weeyaan fa qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay waslem laa maya xadiidkan um اlmuminiina umi slma radi allahu taala ardaha nabiga waxay weydiisay su-aal cad oo ah timaha la dabay ama tidcan timaha iyaga ah xilliga aan u qabaysana janaabada ma furfura mise seen yeela nabigeena sala allahu alayh ali slm wuxuu yidhi maya ma furfuraysid bal waxaa kugu filan biyaha inaad saddex jeer ku shubta ilaa ay gudaha ka galaan kadibna aad markaa jirkaaga biyaha caadi ugu shubtid ood saad daahir ku noqotid riwaayad kale ayaa waxaa la jirtay tii hore janaabada ay gooni ku ahayd tanna xaydka ayaa muxuu ahaa raacsan oo janaabadii iyo xaydkii oo weliba xaydka lasoo hormariyey ayaa ku sugan weeyaan oo inay weydiiso umu salama nabigeena sala allahu aleh wasalam timihii haweenayda haddii xaydkii xilliga ay ka qabaysan isla gaaro inay furfurto ma laazina janaabadii ma laazina janaabadii ayada laazin mah waa qowlan waaxidan waa laakiin masalada xaydka ayaa riwaayaad kala soo arooray oo in la furfura eh, cadayna weeyaan xadiidkana wuxuu caddaynayaa inaan la furfurayn xaydkii janaabadii culimmadu waxay leeyiin marka janaabadii in la furfuro sunno ma ahan sunno ma ahan timihii dumarkii inay furfuraan xilliga janaabada ay ka qabaysanaan laazim ma ahan laakiin xilliga xaydka culimmada qaar waxay leeyiin waa waajib lagaba maarmaan weeyaan qaar badanna waxay leeyihin maya waajib ma ahane waa sunno oo in la furfura ayaa fiican iyadoo labada xadiis lagu camal faraa oo amalka amarka in naagta xaydka qabta inay furfurta lisfalay wa mru linadbi waa istixbaab iyo sunno saas ayay leeyihiin raximahum allah raxmatan waasica laakiin waxaa su-aasha isweydiis kale waxay tahay timihii inay gaaraan in ay biyihii gudihii gaaraan waa lagama maarmaan marka saddex jeer hadii timihi aad uloo tidcay aad muxuu ahaa iskugu xiran lagu shugo biyaha ma gaarayaan mise ma gaarayaan waa suaal runtii u baahan in laisweydiiya laakiin jawaabteeda nabigeena cadey sala allahu alay waslam wuxuu yidhi may aha furfurin waxaa soo aroori kara gabdhahaas gabdha carbeeda ay ahaayeeno timahooda waxaa weyaan timo jilasan ay ahaayeen <laughs> dadka qaar waaa laga ya timadu adag yihiin ta iyada ah dad timo adag ay joogeen oo ay dhoobnaayeen oo saxaabada nabigeena sal l slm ragga ugu fadliga badnaa ayaa kamid mid dad timo iyo saxaabiyaadka ayaa kamid mid marka ta ah laltifaata sababta iyo cilada aan loo furfuraynin waxaa weeyaan itiqaaa darar dhib baqitaan laga baqa oo qofkan wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj haddii mar kastoo janaabo ay dhacdo oo laga qabaysanaba timaha in la furfuro ay noqoto maanta tidci oo la dabi beri waa la furfuri hakada janaabada waxaa laga yaaba qofka inay maalintii laba jeer qabsato ama mara qabsato amaba ay labaa marka qofka haweeneyda dhibaata u imaanaysa lidaalika nabigeena sala allahu aleh saas darteed ayuu nabiga u leyla tii marka timaha adkayd iyo tii timaha jilacsanayd kalama duwna dumarki waa isleeyihiin iyo ciladii halkiiba ay taallaa laakiin markii aydka le aydka waa taqaanaa waxaa laga yaabaa in bishiiba hal mar ay noqoto in la furfuro taana iyadaaba iskaga baahan inay timaha furfurato oo wax iska yar hagaajiso dhib ma laakiin janaabadii xilli kasta imaan karta nacam ama mid loo qastay noqoto mid loo qastin noqoto janaabadii baabu naa'imi qofka hurda oo yara arka balalan qoyaan arka muxuu samayni xadiid sagaal boqol iyo kow iyo sagaashanaad taala ardaha qalat waxay tin umulminin caaisha su-ila rasuula nabiga ayaa la weydiiyey can rajuli nin wax laga weydiiyey oo yajidu dareema ama helo albalala qoyaan walaa yadkuru anan xusuusan ixtilaaman inuu dhadhabay ama uu muxuu ahaa isagoo galmo samayna inuu ku riyooday aanan muxuu aha xasuusanin qaala wuxuu yidhi nabigeena sal alla slm yaqtasil wuu qabaysana marba haddii biyo uu arkay qoyaan wuu qabaysani wa can rajulin baa waxaa laga weydiye nabigeena calayhi sala slam yara arka annahu isaga qad ixtalama inuu muxuu ahay dhadhabayo galmo uu sameeyey hurdo walaa yajidu lbalala qoyaanna aanan arkin qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm laa qusla calayhi qabays qofkiisa qofkaas dushiisa ma ahaanin weeyaan abu daawuud tirmidi ibni maajah iyo daarimi fii sunanihi ayay kusoo saareen xadiidkan waa xadiid xasana weeyaan baabu qusli lkaafiri qofka gaalka qabayska u qabaysto idaa aslama xilliga uu soo islaamo ayuu baabkan u baabay xadid sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad can qays bn caasim waxaa laga wari qala wuxu uhi qays ataytu nabiya nabigeena u yimid sal l slm uriidu anuu dooni alislaama inaan islaamo fa amaranii wuxuu i faray nabigeena sal an aqtasila inaan qabaysto oon bimaain biyo iyo wa sidrin gob ama xamargubka caleyntiisan aan ku qabaysto ayuu nabigan fr sal slm sadriga booskiisa maanta waxaa geli shamboodhinka iyo saabuunta iyo munadifaadka waxyabaha laisku nadiifiyo casriga ayaa booskooda geli weyan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa soo saar xadiis saxiixa weeyaan qofku markuu soo islaamo in loo qabay maxaa yeelay qofkaas janaabadii kama qabaysto oo qaaliban gaaladii janaabadii haddii ay dumarta xaydkii janaabadii yani haddii ay qabaystaanqabays oo sharciga ah ma qabaystaan najaasada laftarkeeda jirkooda inay ku tallaa laga yaabaa najiska iyo hayrka najiska kalama yaqaanaan sida awgeed marka dharkii iyo muxuu ahaa qabayskii iyo howlihii dhanba in loo cusboonaysiiye arrintaas waa arrin muxuu ahaa loo baahanya weyaan waana walxamdulillah waxyaabaan la sameeyo xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can cuthaymin waxaa laga wariyay ibnu kulaybin cuthaym ibnu kulayb awowgiis ayaa loo tiiriyey laakiin aabihii waxaa la yihahdaa cuthaym ibnu kaiir ayaa aabihii la yihahdaa ibnu kaiir kaiir ayaa la yidhaha aabihii ibnu kulaybin awowgii marka weyaan ninkaas marka la yidhaahdo cuhaymka abu ibn xajar wuxuu leeyahay ninkaas waa ashmah waa majhuul lama yaqaano inuu muxuu cadaalad yahay cadaalad ahayn sidoo kale imaam dahabi calayhim raxmat ullahi wuxuu leeyahay waa nin iqa ah oo lagu kalsoonyahy weeyaan can cuhaym ibni kulaybin waxaa laga wariyey can abihi wuxuu ka wariyey oo ninka la yidhaahdo eh, abihi waa eh, kaiiri can jaddihi awowgii oo kulayb wuxuu ka wariyey annahu kulayb jaa wuxuu yimid ila nabiy nabigu yimid sal slm faqaala nabigan wuxuu yidhi sl slm faqal nink wuxuu yidhi kuleyb qad aslamtu nabi alla waan islaamay faqaala lahu nabi nabig wuxuu ku yidhi sl slm alqi iska tuur canka xaggaada shacra alkufri gaalnimada timihii aad wadatay iska tuur oo iska xir weeyaan yaquulu wuxuu ixlaq iska xir weeyaan qaala wuxuu yidhi waahbaranii aakharu mid kale wuxuu ii sheegay ana nabiya nabigeena sal slm qaala wuxuu ku yidhi liaakhara nin oo kale oo macahu isaga la jiray wuxuu ku aad xilliga gaalkaad aad sidatay ood wadatay iska tuur wakhtatin isna gud xasanahu alalbaaniyu xadiidka abu daawud ayaa soo saaray waa xadiid xasan weeyaan marka qofka markuu soo islaama laba shay baa laga rabaa tan koobaad inuu muxuu ahaa inuu qabaysto tan labaadna inuu timihii iska xiro waa istixbaab tan saddexaadna inuu isgudo qolyaha qaara waxaa laga yaabaa in ay shardi ka dhigtaan markii ay soo islaamayaan waxaa shardi no inaana la gudin saas inay shardi ka dhigtaa laga yaaba oy shardigaas xirtaan see la leeyahy marka ayada hadduu qofku yidhah waan soo islaami laakiin waxaan shardi ka dhiganayaa inaan muxuu ahaa isgudin amaan lii gudin ani gudniinku waa necba qof afartan sano jira soddon sano jira labaatan jira ka yar ka badan wuxuu leey marka aniga mar raba inaan isguda laakiin islaamnimada waxay ugu qasbi doontaa in lii guda marka islaamnimadii ama islaamnimada uxisha ama gudniinka muxuu ahaa hakada maxaa la dhihi ya soo islaam haye kadibna ya asagaa jeclaan doona haddii uu fahmi waayo haddii la yidhahdo isgud uu yidhah waa ay khiyaanteen ka warrabo ya safiinaha waa taqaanaan marka baabulistinja iyo kutubaha muxuu ahaa abushjaac amaba muxuu ahaa alghaaya wataqriib matniga mutuuntaa yaryar markay ka hadlayaan waxay ka hadlaan marka istinjada laga hadla xasha muxuu ahaa waa qasli maa taxta alqulfa qolofta hoosteeda wixii ku jira in la dhaqo oo la nadiifiyo ayay ka hadlaan dadkaas ayagoo ay ka hadlaayeen maxay yihiin magaalo ahayn islaan ahayn waa muslimiin marka in la guda qofka waa mxuu ah khisaal fitra ay ka midta laakiin qofkii iyo gudniinka in laisku xiro ahan in laisku xiro ma ahan in la haddii xataa uu yidhi aniga isma gudaayo oo islaamnimadun iga taasaan ka aqbalna maxaa yeelay islaamnimadii ayaa wax walba ka weyn qofka haddii aad muxuu ahaa isyaan ku dhaca kaba soo qaad haddii ay waajib tahay ama farad tahay in laisgudo oo muxuu ahaa lagama maarmaan ay tahay waa nin waajib ka tagay ama farad ka tagi laakiin isgaalnimo janno muxuu af ma saaray marka lidaalika qofka hadduu yihahdo aniga waan soo islaamin laakiin aan liigudin waa yahay waxaad yeeli adiga khiyaar ula inaas gudin waxa soo islaam in la yihahdo islaamnimada soo geliya ayaa loo baahan ya weyaan nacam laakiin waa sunna hadduu soo islaamo in la gudo aadna ugu baqan dad badan oo islaami lahaa waxay ka baqaan gudniinkaas ya aad bay ugu baqaan aad iyo aad nacam baabu maa jaءa fii dukhuuli اxamaami meelaha biyaha lagu kululeeyo gelitaanka la gala ayuu baabkan u baab yahay sawnaha meeshaan aad loo yaqaano oo jiimamki iyo meelahaas meel la galo oo yaro kulul oo inta laisku soo laisku kululeeyo xamaamkaas ayaa loola jeedaa qabaysna laho lagu qabays saas waa jiri jiray zamanka nabigeena sal slam iyo ka hor iyo laakiin ummadda udhexeeya oo oo rag iyo dumar iyo muxuu ahaa mid yar iyo mid weyn iyo qof walba waxaa laga yaabaa meeshii inaad gasho oo qof gaal uu kula soo gala waxaa dhici karta ataa dumar inay kula soo galaan suuragal sawnihii dhexdiisii waa suuragal meelaha aanan kala saarnayn calcumuum marka sawnahaas kulaylka ah meesha xamaamka ah la gala iyo xukunkiisa wuxuu yahay iyuu baabkan u baabay xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad can jaabir bn xaalid bn cabdillaahi radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slam qala nabigeena wuxuu yidhi man kaana qofkaad yu'min mid rumay billahi alla weyne iyo walyowmi alaakhir maalinta aakhira falaa yadkhul yuusan gelin alxamaama saunahaas iyo meelaha kulaylka oo biyaha lagu qabaysto kulul biayri izaarin isagoon hoosgunti wadanin macwis iyo wii la midka isagoon wadanin yuusan gelin waman kaana qofkaad yuuminu mid bilah alla weyne walyowm alaakhiri maalinta akhra falaa yudkhil yuusan gelin yuusan gelinin cafwan xaliilatahu xaaskiisii isaga xalaashu u ahayd alxamaama meeshaas muxuu ahaa waman kaana qofkaad yumin mtrum bilahi alweyn walyowm alaakhir maalinta aakhra falaa yajlis yuusan fadhiisanin calaa maa'idatin xeero iyo muxuu ahaa saxan amaba miis yudaaru lagu wareejiyo oo lagu caba calayha dusheeda alkhamru khamra yuusan dul fadhiisanin cawalisaaya dhowr arrimood oo intaba annaga caadi noo ah ayuu xadiidkan ka warramaya tirmidi nasaa-i ayaa soo saaray waana xadiis saxiixa oo meel far laga geliya lama haayo dhowrka xugunuu ka meelahan lagu qabaysto swimmingboolka ay dhahaan amaba qaybaha lagu qabaysto waad aragteen waa la galaa dadka marka qaar baa mur isqaawiye isku tuura waxaa iyadna la mid noqon kara meelaha badda badda biijka ayaa la mid noqon kara sawnaha laftarkiisa oo muxuu ah, lasu kulleeya ka mid noqon kara oo asal ahaanba u ah ah marka qofka isagoon asturnayn inuusan gelin qofka ragga ah haduuba ilaahay qofka rumeeyey iyo maalinta aakhira rumeeyey yuusan gelin ayuu nabigeen sal allahu alayh ali wasalam yuusan u dhowaanin isagoonan dhexda xirnayn oon muxuu ahaa aqala ugu yaraan aanan inta jilbaha iyo eh, hoostooda ah iyo ilaa maxoga intuu dhe isagoonan xirnayn yuusan gelin waa meesha marka raggu bas ay yihiin dumar haddii ay meesha ay soo galaan baabkooda baab kale tan labaad waxaa nabigeena alayh slat slam idna uu leeyahay qofkii ilaahay iyo maalinta akhre rumeeyey xaaskiisa waxaa hooyadii waxaa la mid mxu gabadhiis waxaa eedadii waxaa la mid mid maxaarimtiisi yuusan gelinin meeshaan xamaamka ah oo rag iyo dumar iyo isdhaxyaaca uu jiro ayadna waa arrin kaleo mxuu ah cajaaib badan waxaa laga yaabaa saunahaas inay kala saaran yihiin oo majiimimka ay kala saaran yihiin laakiin marka badda la tago waad aragteen yacni gabdhihii iyo xaaskii iyo muxuu ahaa meeshii waa lagu wada shuban waa lagu wada shubmi meel dumarka gooni u ma lahan wixii marka isku dhexyaac arrintaas ayadna in aad looga taxadiro waa laga maarmaan tan u dambaysana waa tan ku dhibka badan hal miis oo khamro lagu cabi in aadna aad dhinac ka fadhido arinta ayada lama ogola waxaa markiis weydiis ah hoteeladan eh, khamsa nujuumka ama five starska loo yaqaan iyo la midka maqaayadaha boqolkiiba sagaashan iyo ka badan weliba eh, intooda badan hadiiba marba istaas u bilow muxuu ahaa xidig u bilow saddex ama noqdo ama far noqdo ama shan ha marba hadii meelaha yaro kor u yar qaadan noqoto rukniga iyo asaaska waxaa u ah in khamro ay dhex taallo inay khamro dhex taallo marka anaga ana waa taqaanaano toos meelaha ah, looga qaxwayo oo qofka soo yar jiidanaysa oo cagaar yar iyo meel yaroo nadiif iyo yacni hawe yaro fiican iyo meelahaas ayaa inta muslimiinta waa yaryihiin oo aad ay u kooban yihiin meelahan isliiyo qofka neefta ku xira waa gooni oo muxuuha qiiqa ka soo baxay maqaaxadihii iyo wixii ay wada sharayaan dadkii marka qofka haddii aad damco inaad yara neefsado meel u yarbax <laughs> qabrigana halkaasuu dhooban ma soo gelaysaa marka waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falaa yajlis calaa maa'idatin yudaaru calayha alkhamru ma soo gelaysaa ha iyo maya adinkaa laydinka rabaa jawaabteeda haye laga aamusay waxaan adinka toonka maba tagtaanba <laughs> oo masqulaha amaamka xamaamkan hadda kan loo yaqaana kala duwan kan waxaa way alxamaam cinda asalaf wa fii isilaaxi sharci waa meeshaas biyaha kulullah oo lagu qabays iyo waxaa weyaan isku kullayn iyo loogu talagalay laakiin xamaamka masquulaa loo yaqaana hadda masqulaha iyo makaano qabayska iyo adiga guud ahaanba dowraad miyaha iyo xamaam iyaa loo yaqaana masqulaha laakiin ma ahan a eerada ma dul fadhiyada meesh ha meeshaa wareegsan ha waa sax waxyaabaha la yaab kale ayadna waxaa ka oo ziyaadada si ah markaa boofeyga la dul maraa waa aragteen intaad halka waxaa ku qoran doofaaraa ku qoran intana digaag ku qoran intana waxaa ku qoran kalluun intana waxaa weeyaan lo intana muxuu ahay ari wamaa ila dalik saasay cunada ugu qoranta iyo bariiski iyo maraqii yani wax runtii aad u imtixaana marka kolleyba siduu mxuu ahaay xaajigu sheegay haddii marba miisaska ay kala duwan yihiin qof kale meel kaloo dhaantaba la waayo oo ay daruuro noqoto marka waa laga yaabaa in mxuu ahaa indhaha laga yar laabto suura kal wallahu aclam soomaalida weli qiiqi waa socdaa shee xuseen soomaalida iman ishkiladooda waxaa weeyaan meeshii way tageen oo ficnayd laakiin qiiqoodii iyo qaylidii labadaba waa socdaan maqaxadahan ummadda kale buuqna ma lahan qiiqna ma lahan iyaga maa sha allah maqaayado qurux badan iyo meelo aad loogu muxuu ahaa loo bagay ayay leeyihiin laakiin buuqii waa tabti waaw yacni dhagaha ku xirmi waa nafsa shay isbedel ma lahan <laughs> oo sheekh hadduu gaal kari gaal wuxuu kari waxaara yaa yidhi <laughs> kolleyba nairobi keligeed ma ahane dadka oo ilaahay u nicmeeyo aasaa ah, u badan yacni qofka markuu xaaladdii moogta aan ku sugnaanay la adeegan jiray qofka isagoo adeegan jiray xaasku adeeganaysaa ninkuu soo adeegaya waa la isla qaban jiray qof qaraabo oo aan kaa fogeyn mxuu ahaa ku caawini laakiin meeshaan ilaahay subxana wa tacala nicmuu bixiyey badan marka dharkii iyo cunadii iyo gurigii tagtirkiisii iyo howlihii oo dhanba gabar ayaa loo yeeranayaa dhowrkoo kuroshin lala siini islaanta marka sariirta iska dul jiifaysaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin nicmay gaartay yaasha <laughs> koleyba nicmo kasta waxay leedahay nicmo kasta niqma ala socota nicmo kasta waxay leedahay niqmo marka sidii nicmadan loogu faa'idaysan lahaa waxyaabahaas aan mukhaalafaadka laskaga ilaalin lahaa wax loo baahan yah oo u baahan qorshe iyo laakiin laa shak inay nicmo aad u weyn tahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin ayib xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanaad can sahal ibni mucaad waxaa laga warmi anasin sahal ibnu mucaad ibnu anas can abiihi mucaad ibnu anas wuxuu ka wariyay abihi annahu mucaad ibnu anas samica wuxuu maqlay umma darda umma darda ayuu wuxuu ka maqlay radia allahu tacala an ardaha saxaabayada jaliilka wuxuu ka maqlay taquula iyadoola kharajtu waxaan ka baxay ka soo baxay min alxamaami meeshii biyaha kulul lahayd ama meeshii kululayd ayaan ka soo baxay oo qabayska iyo iskukulaynta iyo ayaan ka soo baxay falaqiyanii waxaa ila kulmay rasuululahi rasuulka alla ila kulmay sal l slm faqala wuxuu min ayna xageebaad yaa umma dardaa umma dardo xageed ka timid inteed ka soo baxday ood ka imaaday wuu yidhi sheeki nabiga ala sl mala waxay tihi min alxamaami xamaamka ayaan ka soo baxay faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaat slaam waladii allih baan ku dhaartay nafsii ani naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahaye maa min imra'atin haweeney ma jirta tadacu dhigta hiyaabaha dharkeeda fii hayri beyti axadin qof gurigiis meelaan ahayn oo min ummahaatiha hooyayaalkeed iyo maxaarimteeda ka mid ah ilaa haddii ay jirto wahiya iyada haatikatun waa mid qarrarisay oo jeexday kulla sitrin astur la arka oo baynaha ayada iyo wa bayna araxmaani ali raxmaan ku dhexeeyey subxaana wa tacaala imaam axmed xadiidka waa xadiid xasan weeyaan marka gabdhaha in marka meelahaas caamka oo ragga ay joogaan ay dhex dabaashaan wax wanaagsan ma ahan wax quruxsanna ma ahan waxaa la mid ayadna oo sidoo kale ilaahay satrigiisii aad ka baaba-a aroosyada waad aragteen gabdhihii aroosyadii marka la gaaro gabadha xijaabnayd oo maasha allah cajaaibta badnayd xaggay dhigaysaa dahabkii wixii uun weligeed loo soo gadi jiray soo aruurinaysaa maasha allah quruxdii ilaahay uu siiyeyso banaanka soo dhigaysaa timihiiya mararka qaar laga yaaba in banaanka la dhigo eh, cilaankii nooc ugu fiicnaa ayaa la marsani catar adduun haakada kadibna eh, yani tajamul inta u dambeysay markii la maro waxaa laga yaaba weligeed xataa ninkeed inay saas kugu qurxin halkaasay tegaysaa kadibna qoobka ciyaar iyo buraanburki iyo adduunki iyaa la geli bahlaan tuugada ahna waad aragteenoo muxuu ahaa telefoonada ah kuwaana aha iyo lifekina saasa looga hayaa oo meel walbaa saas looga daawani laga yaaba in xataa iyadoo dhimatay dhowr boqol oo sano dambe la dawdaa laga yaaba yani marka qofka isaga ah qof sitriga alla ah toos u qarari oo jeexay ayuu noqonaya waa khatar marka arrimahaas marka in laga digtoonaado waa laga maarmaan weyaan waayahay alfasl khaamis fasalka shanaad atayamumu gebagabaysiga oo la gebagabaysto marka biyo la waayo ama biyihi in la isticmaala u adkaado amaba eh, marad iyo xanuun dartii ha noqdo ama bardi iyo qabow aad u daran oo nafta goyna dartiis mxuu aha loo diido in biyo la waayo amaba tacadara isticmaalulmaa labadaas ayaa tayamumka loo isticmaala gebagabada waxaa loo isticmaala laba shay tan koobaad biyihii la waaye tan labaadna biyihii la isticmaalo ayaa suuragal noqon waaye ama marad ha keena ama wax kale ha keeneena tayamumkaas ayuu markaa fasalkan u fasalay weyaan baabu mashruuciyati tayamum tayamumka iyo gebagabaysiga sharcinimadiisa iyo jidaynta la jideeyey ayuu baabkan u baabay xadiid sagaal iyo lix iyo sagaashanaad can caaishata waxaa laga wariyey زوج النبي الصديق بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاها قالت waxay tiri um المؤمنين cاiشha kharajna waan baxnay maca rasuulilah nabiga ale ayaan la baxnay sal slm fii bacdi asfaarihi safaradiisa qeyb ka mid ayaan ula baxnay oon raacnay caaisha dhehaysa hadalka asaga radi allahu taala ardaha xataa idaa kunaa goorta aan nahay bilbaydaa meesha bayda la yidhahdo aw bidaati ljeishi ama meesha daat ljeish la yihahdo bayda iyo daat ljeiska waa meel labada meelood waxay udhexeeyaan khaybar iyo madiina ay udhexeeyaan khaybar oo magaalada madiine boqol iyo afartan kilomitr dhankan muxuu ahaa ka jirta waqooyi galbeed iyo rasaas waqooyi muxuu aha waqooyi rasmin maahan galbeedna rasmi maahan dhexdhexaadkooda saasay ku aadantahay jidkaas boqol iyo afartanka kilomitr taqriiban madiine eh, iyo muxuu ahaa khaybar inta udhexaysa ayay daatuljeeshka iyo baydahaba ku yeelaan baydahaba ku yeelaan ilaa halkaasaan ka gaarna radi allahu ta an arda waxay leedahay xataa idaa kunaa goortaan ahan bilbaydaa meesha bayda la aw bidaati ljeyshi ama daatljeysh la yihado waa meel isku dhow inqaطaa wa xag ooy ciqdun kuul oo lii aniga aan lahaa fa aqaama rasul lah nabig ale wuxuu ku nagaaday wuu ku nagaaday cala iltimaasihi kuushii ayad ahayd baarbaaritaankeedii iyo raadinteedii ayuu nebigu ku nagaaday kuul iyo dahab ay xaaskaada lahayd adigoo madax ah inaad u nagaato ood ummaddii u nagayso ma dhici lahayd waxaa laga yaabi lahaa <laughs> nagayn iska daaya ayadii inay dhibaato ay la kulanto oo mxuu ahaa caay iyo marka u yartahay canaan aad u kulul ay gaarto nabigeenna sal allahu aley wasalam waa ti uu dhihi jiray waxaa inkugu khiyaarsan kuwa inkugu akhyaarsan xaasaskooda aniga ayaana inkugu akhyaarsan ilahayna wuxuu amra subxana wa tacala wacaashiruuhuna bilmacruuf kuushaas weliba waxaa weye caariye inay ahayd ay soo tabalcaraysatay ayaa laga yaabaa oo ina qaali ahayd kadibna nabiga wuxuu nagaaday inuu barbaaro oo la raadiyo kuushii caaisha radi allahu taala ardaaha <clears throat> naam <clears throat> waayahay faaqaama wuu nagaaday rasu rasulka al sl cala iltimaasihi alabkiis ayuu u nagaaday wa aqaama naasu nabigana way la nagaadeen wa aqaama naas dadkan way la nagaadeen macahu nabigu mac ciisa walaysuu maaynan ahaanin calaa maain biyo meesha la degay oo la degnaa biyo ma lahayn ceel iyo il iyo waxba ma lahayn iyo wabitoona tan labaadna kow fa ataa annaasu dadkana dadka waxa u yimid marka faata naas dadka waxay u yimaadeen cafwan ilaa abi bakrin sida abubakr u yimaadeen asidiiq radi allahu ta an arda fa qaaluu waxay yidhahdeen alaa taraa miyaadan arkaynin maa sanacat caaishatu caaisha waxay samaysay waa la soo dacweyey marka caaisha waa la soo ishtikay caaisha waxay samaysay miyaadan arkin aqaamat way negaysay birasuulilah nabiga alla negaysay sal lla slem wannaasi dadkan way negaysay walaysu ma ayn ahanin calaa maain biyo dusheed ma ahan oo dad biyo dul degan ma ahan walaysa macahum maaun biyana ma wataan radia allahu ta anu arda waa aabbaheeday wa rasuula rasulka al sal slem waadicun uu muxuu ahaa saaray ra'sahu madaxiisa calaa fakhidii bowdadayda qad naama isagoo weliba hurday saas ayuu bowdada ugu jifaa mucaasharadii iyo wanaaggii ay ka mid tahay radia allahu tacala anhu wa ardaahunna wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi wa alihi wasaxbihi ajmaciin marka xaaladaas nabigeen oo ku sugan oo hurda ayadana ay muxuu barkin u tahay ood celisay rasuula rasuulka al wanaas dadka ayaad celisay walaysu may ahan calaa maain biyana muxuu ahaa may oo biyo ma dul joogaan walaysa macahum maaun ma wataan dhibkaas intaa la eg kuushaadan ayaa keentay weeyaan fa qaalat waxay tidhi caaishatu radi allahu ta an ardaha facaatabanii abuu bakrin abuu i dhaleeciyey aaduu ii canaantay wa qaala wuxuu yidhi maa shaa allah alla intuu doono an yaquula inuu yihahdo canaan ay ahaan lahayd unbuu i mariyey radia allahu tacala canhu ardah wajacala wuxuu gudagelay intaa kuma ekaanin yadcanunii iga dura biyadihi gacantiisa fii khasirati kilid inuu masa iga duro jug inuu ijugeeyo ood kilida muxuu ahaa igaga duro ayuu bilaabay radi allahu ta an ardaha yacni aad buu ugu xanaaqay waxay samaysay ummilmuminiin caaisha radi allahu ta an ardaha falaa yamnacunii igama reebaayo min ataxaruki inaan dhaqdhaqaaqo qof kili laga taabana waa taqana weliba jug la siini dadka qaar haddii xataa farsaa loo taabto howarkiiba wagta oo boodayaan qosa ay lacayaan dadkii yar adkaysta jug hadii la siiy waa meel xanuun badan meesha ayada meel sahlan maahan marka duritaankaas la duraay waxay leedahay falaa yamnacu igama reebayn min ataxaruki inaan dhaqdhaqaaqo ilaa makaanu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam calaa fakhidii nabiga calayhi salaatsalaam booska uu ka jooga muxuu ahaa bowdadayda iyo hurdada uu hurda inaa hurdada aan u qoonsado oon ka kiciyo ka baqid aan baqa iyo nicitaan naca ayaa inaan dhaqdhaqaaq ii laakiin qof muxuua kilada juq laga siini oo muxuuaa saa looga jugayni waad garan kartaa xaalada culayska ay qabi karto saasay leeda radi allahu ta an ardaha kow faqaama rasul rasuulka alla wuu kacay xiina goortii asbax u ahaaday calaa hayri maain biyo la-aan nabigu markuu soo kacay biyo meesha maba yeelaanba faanzla allahu alla ayaa soo dejiyey caza wajal aayat tayamum aayadda gebagabada ayaa ilahi uu soo dejiyey subxana wa tacaala fatayamam way gebagabaysteen faqaala wuxuu yidhi marka usayd ibnu xudayr saxaabiga jaliilka ah oo ree ansaareed ahay radi allahu ta an ardah tayamumkan ilaahay uu soo dejiyey biawali barakatikum barakadiina tii u horeysay yaa aala abibakrin abibakr ehelkiisiiyow ree aala abubakarow barakada aad barakooyinka aad leedihiin tii u horraysan maaha barakooyin badan oo aad u badan ayaa ka horreey yacnii kuushaas ilaahay subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigay caaisho inay ka dhunta ah, kuushaas ah, dhumitaanka ay dhuntay oo caaisho ay lahayd ayuu allah subxaana wa tacaala takhfiif ummaddan nabi maxamed ugu soo deji alayhi salaatu salaam marka arrintaas wuxuu leeyahay arrintan dhacday barakada adinka aad tirada badan ama barakooyinka tirada badan tii ugu horraystan ma ahanin weeyaan qaalat waxay tihi fabacadnaa waxaan kicinay albaciira ritiga ayaan kicinay alladii ritigaasoo konta aan ahaa calayhi dushiisa oon muxuu lii saarayey fa asabnaa waxaan helnay alciqda kuushi taxtahu ritiga hosta iskaga jirtayba meel dheerba ma jirin wixii lagu rafaadayo oo muxuu ahaa wax walba rogli lahaa jirin weeyaan bukhari muslim ee soo saaray marka tayamumka xiligaas ayaa la jideeyey iligii la jiday xilligaasay ahayd sababta lagu jidaynan sababtaas ay ahayd weyaan waana ilaahay subxana wa tacala taysiirkiis rabbiga subxaana wa tacaala baabu kayfiyati tayamum halkan waa laisu fadhiyaa oo habkii loo gebagabaysan laha ayaa la rabaa annaga culimo allah see loo gebagabaystaa su waa caam dhammaantiin aan idin weydiinayaa haye ko ku dhuf haye midigtaa la marinaya okaadi sheekh midigtaa la marinaya badaxdana waa la marinaya haye kadibna midiga wejigaa la marsanaya taas waa sifa fadal ha fadal mise wadaadkaasi sii tan kale haye ku dhufa haye wejiga mari haye tana mari aad marinaysaa tan kaloo la marinaya waa sifa labaad sifa saddexaad sheekh muuse raggan wahaabiyada weeyaane waxaa ku dayan Ah, sidii caadigahayd taqaan udh wejigi ku dhufa darbadii labaad soo hartay ku dhufa hay ku qaatay haye haye mhm. a ah. ah. sifo kale ma haysaan calcumuum sifaadkaada alla sheegay intaas weeyaan saddexdaa sifa oo culimada tilmaameen waa saddex sifa oo axaadiista ay ku soo arooreen waxaa weeyaan eh, intaba nusuus ayaa kusoo aroortay marka shaaficiyada waa siduu sheekh muuse sheegay waa darbatayn darbatun liwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfaqayn ilaa xusulaha halkaas la gaarsiinaya saas weyaan eh, axaadiistana kole waa noo imaan donta insha allahu tacala midna waa ahayd waa darbadaas oo waxa weyaan laga bilaabo mxuu ahaa eh, midigta loo mariyo kafaynka la mariyo wejigan uu dambeeyo tan saddexaadna waa weyaan kudhufasho oo kadibna waxaa wejiga la mariyo iyo calacalaha la mariyo sidaa weya marka saddexdaas sifaba way soo arooreen marka tii aad rabto adiga ku durduri marka waayah xadiistan <clears throat> insha alla waa noo imaan doontaa xadiis boqol iyo todoba masaa'ish khilaafkana dabcan horey bisaan u sheegnay haddii ciid la waayo tab alla tabti aad rabta utukanaysaa markaas tusaale ahaan ilaahay subxana wa tacaala ha ka soo daya dad muslimiin oo maanta waxaa jira xabisan oo waxaa weeyaan gacmahooda la xiri ay soo raaracaan waa ah, ama meel yani aynan xataa dhaqaaqi karin oo hal mitir oo saa loo taagan ama la fadhiyo xitaa arrimaha iyaga hadda waxaa sameeya dowladaha islaamka isku sheega qeybo ka mid a ah xabsiyadoodasaa lagu yeelaa arinta ayada waa arrin runtii insaanimada iyo bilaa adilmada ka baxsan xaqiiqatan yani subxaan allah waa dadka bini aadanka cadaabo alcumuum marka qofkii maba haysto meel uu ka gebagabaysta ma haysto wuxuu ku dukanayaa sidii xaaladiis ayta jidaarka waa noo imaan doonaa jidaarka in lagu gebagabaystona culimada way ka hadlaan jidaarka laakiin waa kee kee weyaan jidaarka makan muxuu ahaa mutulaalka ah iyo raangiyeysan miya mise waa jidaarka derbiga caadiga ahay oo dhoobada ahay oo mxuua guryaha baraakada iska ahay caadiga carada ay turnayd kee weyaan ya <laughs> dhoobada <laughs> alma marka jidaarkana culamada waa sheegaan lakin jidaar koley bun fatayamamu saciidan ayiban yara khilaafi lakin sida asalka ah waa caradaas in la raadsada saas way in asal baabu kayfiya tayamumi habka loo gabagabaysta baabkan ubaabi xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can malik waxaa laga wariy ibn anas imaamu daar lhijra raximah llah can naafic mawla cabdillahi bn cumar bn khaaab radi raximah llah annahu naafic aqbala wuu soo qaabilay u yimid huwa isaga iyo cabdullaahi ibni cumar min aljuruf meesh juruf la yidhahdo ayay ka soo qaabileen juruf magaalada masjidka nabigeena calayhi salaat slaam waxay u saddex mayl oo maylka sharciga ayay u jirtaa weyaan juruf waa meesha sibaakha aljuruf meesha uu ku soo degi doono dajaal dajaal nacuudu billahi min sharihi meesha uu ku soo degi doono weyan juruf axaadiistaay sheegeen magaalada madiine wuxuu ka xigaa dhanka wuxuu ka xigaa eh, galbeedkuu ka xigaa dhanka galbeedka ayuu magaalada madiine ka xigaa juruf waa meel sibaakh oo ah ama caraeel waxaa tiradaba marka meesha ayada ah ayaa wuxuu leeyahay isaga iyo cabdulaahi ibni cumar ayaa ka yimaadeen min aljurufi me juruf la yihahdo meelka sharciga ah iyo meelkeenan caadiga maxay ku kala duwan marka meelka sharciga ah waa kun iyo siddeed boqol iyo afartan iyo siddeed mitir ya laba kilomitir oo wax yar dhiman wa ha kan meelka sharciga ah meylkan caadiga ahna waxaa weeyaan kun iyo lix boqol iyo sagaal mitir wa kun iyo lix boqol iyo yacni waa hal kilomitr iyo bar iyo boqol iyo sagaal mitir saas weeyaan marka mailka sharciga ah iyo mailkan kale waa isku dhow yihin aad uma kala fogo midkan waxaa badan laakiin sharciga ah marka saddex mail oo sharci ah oo muxuu ahaa istilaaxa shareecada u taqaano ayaa waxaa weeyaan waa wuxuu udhexeeyaa meesha la yidhaahdo masjid nabowi iyo juruf intaasaa udhexayso halka weeyaan xataa idaa kaana gorta ay ahaadeen soo gaareen bilmirbadi meesha moorada ahayd oo lagu xarayn jiray geela ama ariga sadaqada lagu xarayn jiray asal ahaan mirbadka waxaa loo isticmaala geela xaradiis laakiin halkan waxaa loola jeedaa meesha ariga lagu xareeyo ayaa loola jeeda waxaana arrintaad caddayn doonta gebagabada lagu gebagabaysan doono saas weyaan lianna meesha geela laguma gebagabaysto lagumana tukada ya lagumana tukado lagumana gebagabaysto laakiin ariga nacam waa lagu tukadaa nacam أصلي في mraaبd البل qaaل لا صلي في mraaبd النم qaaل نaعم moorada geela ma ku tukadaa maya moorada ariga amaba xarada ariga lagu xareey ma ku tukadaa nacam ha tiu nabig laha alayhi salatu slam nacam xataa idaa kaana goortay ahaadeen bilmirbadi meesha mirbad la yihahdo mirbadna laba mayl oo sharciga ay u jirtaa maga mxuu ahaa masjid nabowi alayh slat slam nazala wuu degay cabdulaahi cabdulahi wuu degay fatayamam wuu gebagabaysay saciidan cara ayiban ee wanaagsan famasaxa wajha wejigiisa ayuu ku masaxay wayadayhi labadiisa gacmood ila almirfaqayni ilaa labada mxuu ahaa xusul laga gaara uma sallaa wuu tukaday abaraani ayaa soo saaray sanadkiisana waa saxiix weeyaan sheekh muusa ma maqlaysaa fatayamam uu gebagabay saciidan ayiba famasaxa wajhahu wayadayhi ila almirfaqayn laakiin darbataynkii lagaa rabaa daliilku aad haysataa ilaa mxuu ahaa ilaa mxuu ahaa mirfaqaynku aad haysataa waxaa lagaa rabaa darbataynkii waa laga fahmi karaa miya waaye ayib xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can camaar ibna yaasir waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda camaar ibna yaasir qala wuxu yhi camaar ibna yaasir sabran aala yaasir fa ina mawcidikum aljanna hooyadii waa garanaysaan sumaya sida loo galay oo loo dilay awalu shahiidatin fi lislaam waa taqaanaan hooyadii weeyaan raggii aad loo gumaysan jiray oo gaalada dhibi jireen waa radia allahu taala arda qala wuxu yidhi yaasir sa'altu nabiya nabigana waxaan ka weydiiy an tayamumi gabagabaysiga fa amaranii wuxuu i darbatan waaxidatan hal dhufasho lilwajhi wejiga iyo walkafayn labada calcalood mujeedasheh waad haystaan adinkana abu daawud daawuud iyo tirmidi iyo waxaa weeyaan darimi fii sunanihi marka qofka hadduu tan sameeya laa bas hadduu tan sameeyana laa bas hadduu tan kala sameeyana laa bas waxyaabihii furuucdii masaaishii aan ka hadlayna weeyaan oon dhibka lahayn oo xali aan mxuu ahaa ku yaro dheeraanay aad caaw inaan ugu dheeraana ma rabno baabun hal yuciidu sala salaad wixii tarjiix iyo kala rajixitaan ku saabsanna baabkeeda uma joogno annaga dulmar iyo sharax kooban ayaan u joognaa ee masaa'ish inaan findhicirno masale masale dul istaagno muxuu ahaa fiqiga iyo halkaa loo doonto nacam baabun hal yuciidu salaata salaada miya soo celinaya qofka idaa wajada almaa biya haduu helo qofku wuu gebagabaystay biyo la-aan ayuuna u gebagabaystay idaa tayamama lifiqdihi waa shardigaas lakin hadduu marad u gebagabaystay baabkan sooma gelaya hal yacuudu qof miyuu soo celinaya asalaata salaada idaa wajada almaa biya haduu helo xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad an abi sacid alkhudri waxaa la wari sacad ibni malik bni sinaan radi allahu ta an arda qal wuxu hi ah, maxamed sacd ibn malik bni sinaan abu sacid alkhudri kharaja rajulaan lamina ayaa soo baxeen fii safarin safar bay u baxeen fa xadarat isalaatu salaadii ayaa la gaaray walaysa macahumaa maa un biyana ma haystaan wax biyo ay gacan ku hayaan lama arko salaadiina waa la gaara iyagana musaafiriin weeyaan fatayamama way gabagabaysan saciidan cara ayiban ee suuban fasalla way tukadeen oo nadiifa weeyaan najaaso aanan ahayn oo muxuu ahaa fiican uma wajadaa waxay heleen markay tukadeen kadib almaa biyo ay heleen filwaqti waqtigiion bixin salaadiiyoonan bixin ayay biyo heleen facaada axaduma midkood wuxuu soo celiyey asalaad salaadii walwuduuca weysada ayuu soo celiyey bedelkii intuu muxuu aha gabagabada iskaga tagay ayuu waxaa weeyaan weyse qaatay waana tukatay salaadii waa soo celiyey walam yucid ilaakharu kii kale sooma celinin uma ataya rasuullah nabiga la u yimaden sal slm fadakara dalika lahu arrinkaa bay u sheegeen faqaala wuxuu ku yidhi nabigeena sal slm liladii kii lam yucid anaan salaadii iyo weysada soo celinin asabta sunnata sunnadii iyo ariiqi toosna ayaad asiibtay wa ajza'atka salaatuka salaadaadina waa kaa ansaxday oo waa kaa gudday o wa qaala wuxuu ku yidhi ladii kii tawadaa weyse qaata waacada muxuu aha salaad soo celiyey laka alajru maratayni adi laba ajar ayaad leedahay mid waa farad midna waa sunno dabcan midna waa sunno oo laba farad meesha ma taal marka xadiidkaas abu daawuud nasaa-i daarimi asalka xali aan ka hadlaynay oo caawa aan ka hadlaynay oo ah waxyaabaan ijtihaadka ah, saas weyaan asalkaas qofka hadduu ka duula wax badan baa u toosi lakiin asalka hadduu qofka ka dayacmo waxaad arkaysaa maanta laba iyo tobanka isagoo muxuu ahaa eh, laba qof waxaad arkaysaa maanta laba iyo tobanka isku haya markii muxuu ahaa salaada eh, sujuudda loo dhici jilbaha ayaa la hormarini midna wuxuu le maya gacmaha lahormarini la hormarini midna wuxuu le maya waxaa weeyaan markii samica allahu liman xamidah la yidhahdo halkaana mid la qabani midna wuxuu le maya waa la dayni markaasaa waxaa weeyaan waxaad umalaynaysaa gaal iyo islaan murma aad umalaynaysaa waxyaabahaas waa waxyaabaha runtii yacni mushkiladda ah oo in la daweeye u baahan masaaishaas waa farci hadda labadaa waxay soo deliishanayaan xadiidka nabigeen cinda muslim wahayrihi xataa tarjica kula cadmin ilaa makaaniha aw kama qaala sala allahu aleyh ali markii qofka samica allahu liman xamida uu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu xataa tarjica ilaa ay xibin kasta kaga noqoto habeen kasta meeshadeena kaga noqoto qolii waxay yidhahdeen ilaa ay kaga noqoto waxaa weeyaan qabla samic allah intaan idinka hor gacanta xaggey ahayd suyu qabla qabla rukuuc xaggey ahayd halkaas halkaasay ku dhegeen halkaasay ku dhegeen qaarna may waxay yidhahdeen ximinta asalkeeda seewa waa inay muxuu ah raaracdo oy meesheedii ay sideeda ahato waa labadaba waa ijtihaad saa'iq ah ijtihaad saa'iq waa markaasaa laxiiqi oo Ah, bar afka laga keeni oo laga yaabo in mxuu ahaa salaamta lakala goosto oo waqti laiska lumiyo war wax badan hawl badana noo taala kuwaas oo kale masaaishaad noocaas oo ijtihaadiga ah waxaa weeyaan sideedaba dadka laguma bidceeye laguma aad iyo aad mishkilada culimadu way qaateen hadshekh albani oo kale caleyhi raxmat wuxuu qabaa in qofka halkan qabana uu nin aad u khariban yahi oy oo loo baahanya in la dayo culimadan hadda xarameynka joogana culimada xarameynka jooga annagaba dhowr iy toban sanaan joogno alxamdulilah weligeenna muxuu ahaa halkaan ma qabanin oo dadka saasaynu badan yihiin maxaa tii sheekh albaniya noo hormartay tii asalkeedoonba ku dhalanay oon ku barbaarnay oo muxuu aha ayaa noo hormartay marka alcumuum waa masaail laakiin markii laga eega dinkeeda iyo la eega asaaskeeda mas'ale yani yasuuqu fiiha alijtihaad wa yasuuqu fiiha alkhilaaf masaaishaas oo kale marka in laisku bidceeyo qofka nacam waxaad dhigi karta aniga ayaa meesha aan maraya aanaan sax inay tahay aaminsan taasaad ka diindhiganaysaa laakiin qofkan walaalka inaad u aragto inuu mxuu aha haawiye ku dhacay ama waxaa weeyaan uu mxuu ahaa naar ku dhacay ma aha sax maahan arrinta iyada arrin sax maahan oo arrimaha dhibaato badan keentay saas weyaan waaya baabun atayamum liljanaaba xilligii janaabada qofka ay ku dhacdo in loo gebagabaysan karo ayuu baabkan u baabi ama waxuunkeeda wuxuu yahay xadiidka kunaad maa sha allah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin caawa waxaan gaarnay kun xadiid kun nabigan wuxuu yidhi alai slat slam balliquu canii walow aaya xadiidkan oo lamid soo ma caawa intaan maraynaa caawa kunaan gaarnay ilaha kumaa subxana wa tacala ilahay noo taamiya intaan rabnoo danba iyo inka badanba baabu tayamumi la socda axaadiista nabigeena hal xadii hal xadii ayaa inta looga taga magaalada madiino ayaa loo aadi jiray shaam oo suuriya loo aadi jiray weliba lug ah hal xadiia inta madiine laga baxa ayaa ciraaq baqhdaad loo aadi jiray oo weliba lug ah ya annagana alxamdulilah kunan caw maraynaa muddo yaroo kooban ilahi fadligii subxana wa tacala alxamdu lilah rabbi alcaalamiin xadiidka kunaad can cimran bn xusein waxaa laga wariyey cimran bn xusein alkhusaaci saxaabiga jaliilku waa ninkii ahaa mustajaabu dacwaha oo bawaasirta ay ku dhacday oo malaigta salaami jirtay wuxuu geeriyooday laba iyo kontonka jirada nabigana sal la alay slam ana rasul rasulka al sal slm ra wuxuu arkaa jula nin arkay khusaaca iyo nimin kale ayaa isqabteen nimin khusaaca la yihahdo nimin kale ayaa isqabteen oo sababta magaalada maka in la fura keentay oo sulxigii la burburiya sabab buu ahaa khusaaca iyo qolyihii kale yaa xasuusta ya khuaac iyo intaa qof baa ka dhawaaqay naam allah yafta alayk bani bakr labada qole khusaaco marka waxay muxuu ahay dhinaca ku hayeen ma nabiga ay muxuu ahay ay ka tirsanaayeen alayh sala sla mise waxay ka tirsanaayeen muxuu ahaa reer quraysh khusaaca ya ya sheekh laakiin isfahamka qolyaha dhexmaray kuway ahaayeen khuzaca bani bakran haye fadal dhamaystiro waa kuwe marka a waqataluuna rukacan wasujadan minkiiri waa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan ayaa inta la qabtayaa gam laga sii marka nin gabyaa ah ayaa nabigu u yimid alayh salatu salaam oo yidhi nimankii qurayshna hubay hoos ka siisay habeenkiina inta muxuu ah nala miray ayaa muxuu ah eber nagala siiyey horaana lagu ballamay heshiiska tobanka sano ahaa in qolyahana ay nabiga ku tiirsanaadaan alayh slat slam khusaaca bani bakrna ay muxuu ah reer qurayshda ku tiirsanaadaan oo qolyahan aanan muxuu ah lisugu hiilinin hadday ayaga istaabtaan oo baab kale marka quraysh waxay sameeyeen hubkii ay hoos ka siiyeen sirtii ay u bixiyeen adiga logisti ahaan waxay dhahaan waa u yasireen inay mxu niminkii la gumaadeen ibr ayaa laga sii niminka marka oo qaylina ayaa nabiga kusoo dhex dhaceen alayh salatu salaam waliba waxaa la yidhi nabi alla waxaa la yidhi adiga dadka kugu tiirsan ama tolkaaga ama ragga muxuu adiga eh, xaggaada soo mara ood xilfiga tihiin ama sheegaadka waxaad dhahdaanba aad tihiin inaad u gargaarin ayaa la sheegaa marka xaaladdii waxay gaartay marka in ilaahay uu sabab ka dhigay subxana wa tacala in maka la furtay marka cibraan ibni xuseen wuxuu ahaa niminka reer qusaaca radia allahu tacala arda ana rasu rasulka sl sl ra wuxu arkay rajulin buu arkay meel xagga a fadhiyo marka loo fadhiya xagga meelahaasu fadhiya lam yusalli aanan la tukanin fi lqowmi dadka aanan la tukanin fa qaala wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow nabigaa dhihi alai sl slam hebelow maa manacka an tusalii inaad tukato fi lqowmi dadka inaad la tukato maxaa kuu diiday fa qaala ya rasul rasuulka allow asaabatnii waxaa igu dhacday janaabatun janaaba waan isku janaabay walaa maa abiyana meesha kuma haayo qaala wuxuu yidhi calayka dushaada waxaa ahday ama waxaad laazintaa bisaciidi carada fainahu isaga yakfiika isaga ayaa kugu filan weyaan gabagabayso weyaan gabagabada ayaa kugu filan buhari muslim xadika soo saaray weyaan xadiis kun iyo boqo kun iyo koobaad can camr ibn caas waxaa laga wariyey radi allahu ta an qal ibn caas ixtalamtu waan muxuu ahay junuubay intaan ixtilaamay riyooday habeenkii anoo muxuu ah galma samayni wix la a ayaan kadibna eh, ixtilaam baa igu dhacay weyaan waayahay fii leylati habeen janaaba igu dhacday baaridatin weliba aad u qabow fii khaswati daati asalaasil duulaankii daat salaasil loo yaqaan duulaankan daat salaasil wuxuu u dhexeeyey ciidankii waxaa weeyaan u watay khaalid bin waliid radi allahu taala an ardah oo nimankii reer fursi iyo muslimiinta dhex maray hijrada nabigan markay ahayd laba iyo tobanka hijrada nabigan laba iyo tobanka markay ahayd khaalid bin waliid ciidan u watay iyo nimankan fursi oo hadda iiraanka ay asaas u yihiin oo marka ayada gaalo ahaa ayuu dhex maray wuxuu ku dhex maray meel kaadima la yihahda kaadima ayaa la yihahdaa hadda kuweyd ay ku taalla meeshaan hadda dowladda yaro mxuu ahaa kuweyd la yihahda dhexdeeda ay ku taallaa meesha ayada daad salaasi halkaasay ka dhacday marka wuxuu leeyahy marka ninka la yihahdo camr bn caas ixtalamtu waan isku janaabay fii leylatin habeen baaridatin aad u qabow fii khaswati daat salaasil duulaankaas daat salaasil loo yaqaano dhexdeeda anagoo ku sugan ayaan mxuu ahaa janaabi ugu dhacday fa ashfaqtu waxaan ka baqay in ikhtasaltu haddii aan qabaysto an ahlika inaad dhinto kow inaan yihahdo oo naftaba iga dhacdaba mararka qaar meelaha khaliijka hadda waad aragteeno xiliya meeshaan kuleelka badan oo dhibka badan waad aragteen oo gaari mararka qaar qabowgan wuxuu gaarayaa qabow qalalan oon biyo lahayn oon roob lahayn wayaano marka yacni busto issaar tukala issaar hiitar iyo kulaleeyaha iska dhig dadka caata caatada u nugul qabowg u nugul mararka qaar waxaa laga inay jarayaan oo yihahdo naftaa kaa dhici nin baan garanaa mar ramadaan ah wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan dardaaran haliga qora qabow dartiis ardayda berigaan henne marka eh, faashfaqtu waxaan ka baqay marka in iqtisaltu haddii aan qabaysto aan ahlika inaan halaagsamo fatayamamtu waan gebagabaystay uma salaytu waxaan dujiyey biasxaabi asxaabtii raggii muxuu ahaa gruubkii aniga ila socday saxaabadahe ayaan dujiyey asubxa salaad fajr ayaan dujiyey maa sha allah fadakaruu dalika linabi nabiga u shegen sal slm faqala wuxuu yidhi yaa camru camrow sallayta miyaad dujis biasxaabika asxaabtaada wa anta junubun adoo janaaba qaba dad ma adigoo janaabo qabaad raggii asxaabta aad dujisay iyo saaxibada fa ahbartu waxaan u sheegay biladii kii manacanii min iqtisaal qabayska wuxuu ii diiday ayaan u sheegay waqultu waxaan idhi innii aniga samictu allah alla weyne ayaan maqlay subxana watacala yaqul isagoo leh walaa taqtuluu hadilena anfusakum nafyaalkiina hadilena ina allaha alla weyne kaana wuxuu aaday bikum adinka raxiiman mid idin naxariista ayaan alle ka maqlay subxaana watacala qur-aanka alle ayaan taas ka maqlay oon xifdisana weeyaan fadaxika rasulula nabiga alle ayaa qoslay calayh sala slam walam yaqul shayan waxba muusan dhihin yacni ninkaas inuu asiibay oo sidii ficnayd uu sameeyey ayuu nabigeena u qiray calayh slat slam xadiista nabigeena waa taqaanaan alqowlu wاlficlu wاtaqriiru taqriirka waxaa weeyaan marka hortiisa wix lagu sameeyey uusan nabigan inkirin calayhi salatu slam marka asbaabta marka tayamumka loo gabagabaysto labadaas shay waa faqd اlmaai iyo tacaduru isticmaal ilma biyihii in la isticmaalo waa waa cudurdaarantay oo ninkaas inuu nafta nafta ay ka dhacda ayuu ku sigtay weyaan baabun hal yalubu lmaa qofka haddii aad mxuu ahaa biyo waayo gabagabada horey uga boodaya mise biyuu doonani oo biyo barbaaritaan ayuu geli waa aad mxuu ahaa in kutubta mxuuaa fiqiga aad qofka waxay leeyihiin buur buu fuulayo saasuu eegayo intiuu eegayo yani dadaal juhdiyu galay ay leeyihiin bal aan aragna mxuu ah raggan saxaabadan waxay sameeyeen iyo mxuuah salafkii xadiid kun iyo labaad can cabdilaahi bni axmed waxaa la wari cabdullahi bn axmed bn xambal weyaan imaam axmed bn xambal wiilkiisi cabdullaahi weeyaane qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni axmed wasamictu abi aabahi ayaan ka maqlay yaquul isagoo leh wamaa kaana muusan ahayn fii qaryati cabdirazaaq cabdirazaaq tuuladiisa bi'irun ceel ma lahayn cabdirazaaq ma taqaanaan waa cabdirazaaq ibnu hamaam alsancaani saaxib almusanaf waa imaam axmed sheekhiisu weyaan iyo bukhaari rag badan buu sheekh u yahay raximah llah raxmatan waasica waraximahum jamiican tuuladii marka ay xeerta ku ahaayeen ay ugu tageen cabdirazaaq oo ay cilmiga kaga fakuna waxaan ahay nadhabu kuwa tagno nubakiru weliba anagoo mxuu ah aroorka la hayno calaa maylayni calaa miilayni laba mayl natawadau laba miil taqriiba waxaa weyaan afar kilomitr ama saddex kilomitr i bar meel gaarayso ayaan waxaa aadi jirnay weyse ayaan u doonan jirnay natawada weyse weyse qaadanayn wanaxmilu macana almaa kadibna biyo ayaan weliba soo qaadan jirnay salaada fajar ka hor intaan baxna meel saddex kilomitr jirta tusaalahaan hadda meeshaan iyo taqriiba adiga section tre meesha u dambaysa qiyaasti waa noqon karta aan filaya saddex kilomitr meelaha intaasa biyo u doonan jirnay waxaa weyaan oon weliba biyo soo qaadan jirnay marka biyo in la doonta waa wax sax weyaan ood hore gebagebe kaga boodin xadiidka kun iyo saddexaad can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma n cumar cbdilahi bn cumar wxuu radi allahu taala canhuma anahu cabdilahi bn cumar kaana wuxuu aad yakuunu mid u ahaada mid ahaada fi safari safar fataxduruhu kadibna ay soo xaadirto asalaatu salaad walmaau biyahna minhu xaggiisa ay ka fog yihiin calaa khalwatin leeb amaba gamuun inta uu gaaro ama falaaro intay gaarto aw khalwatayni ama laba falaarood inta la tuuro intay gaarto meel aad u dheereen ay yihiin iyo wanaxwa dalika iyo arrinka arrin lamid ah uma laa yacdilu ilayhi uma laami jirin oo biyaha iyaga uma laami saas ayaa muxuuaha uu leeyahay naafic ninka la yidhaahdo ibn cumar ayuu ka warina radi allahu taala arda albeyhaqi fii asuna ubra ayuu kusoo saaray xuguna ma saarin baabu tayamumi fi safari safarka markii lagu sugan yahay in la gabagabaysa ayuu mxu baabkan u baabay xadiid kun iyo afraad can abi darin waxaa laga alkifaari radi allahu ta arda qal abi dar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal allahu alay slam ina asaciida carada aayib ee nadiifka ee daahirka ah tahurun dahuuru almuslim qofka muslimka ah daharo qaadashihiisa weeyaan wain lam yajid ilmaa biyuusan helin cashra siniina toban sana basharatahu jirkiisa faina dalika arrinkaas ayaa khayr khayr badan abu daawud tirmidi nasaa-i ee soo saar xadis saxiix weyaan marka inay muddo lahayn gabagabada ood wadi karto haddii biyaba aadan haynin ayaa muxuu laga qaadana xadiidkana weyaan laakiin biyo haddii aad hesho inaad muxuu ahaa qabaysato isnadiifiso waa laga maarmaan baabu tayamum liraddi salaami qofka markuu salaam ka jawaaba inuu gabagabaysto in mararka qaar ay dhib lahayn oo tahaaro la sameeyo ayaa baabkan u baabya weyan ama qofku u tahaaro qaato xadiid kun iyo shanaad n bn cumar waa lg radi allahu taala anhuma qal cbdullahi bn cumar aqbala rasuullah nabiga al ayaa soo qaabilay min alhaa'iti meesha ifbaxa loo aado iyo musqushii bannaanka ahayd musqushan caadiga ma ahan dee meel bannaan wayaane ayuu nabiga ka soo qaabilay calayhi salat slam haa'idka waa meesha muxuu ahaa geedaha tulta ah amaba muxuu aha tirada badan ay ku muxuu aha yeelaan weyaan oo ciriiriga ah marka haa'idka marka ayaa waxaa weya qur-aankii iyo axaadiista nabigeena iyo selafkii ariiqooda wuxuu ahaa in la cabiro meeshii ay la geynayay wax iyaga ahaa ayaa loo bixiyey marka saxariya ayaa waxa le qaa'id meesh jaqda ahayd saasaa le weyaan qaa'idka markas halkaas weyaan ama masqushi aqbala rasulla nabiga alla ayaa muxuu ahan soo qaabiliy sal slm carabta ayaa runtii aad u fiican waxay kuleeyihiin dowraat ilmiyah meelaha biyaha ay ka waree ku wareegaan masqul iyo xamaam iyo xataa ma dhahan dowraat ilmiyah kuwan laftirkooda waxaa weeyaan waa la oo muxuua ingiriiska kuwan waa la mid haahay waa yahay can ibni taala anhuma qal wuxu abdullahi bn cumar aqbala rasulula nabig al ayaa ka min alghaa'iti meeshii muxuua lagu afbaxa ayuu ka falaqiyahu rajulin baa la kulmay biri cinda bi'ri jamalin ceelkaas biru jamal la yihahdo ayaa waxaa weeyaan kulmay biru jamalka marka waa meel magaalada madiine u dhow mawdicun biqurbi madiina magaalada madiina meel aad ugu dhoweeyaan fasalama caleyhi wuu salaamay ninkii ayaa nabiga salaama alai sl falam yurad caleyhi rasulla nabiga ale jawaabin xataa aqbala ilaa uu ka qaabila nabiga uu kaga jeesta cala alxaaidi derbi ilaa uu nabiga kaga jeesta fa wadaca yadahu gacantii ayuu saaray cala alxaaid derbiga ayuu saaray uma masaxa wajha wejigiis ayuu masaxay hhy iyo yadayhi labiis gacmood uma radda rasulla nabiga ale ka jawaabay cala rajul ayuu uga jawaabay asalaama salaamta uga jawaabay abu daawuud waana xadiis saxiix weeyaan marka derbigaas marka shaki ma lahan shimiitana ma lahayn xilliga isagaa waxaa weyaan mutaleel lama jirin waa derbi caro ah laakiin derbiyadan kala laga qiyaasanaya allahu aclam saas weyaan arrinta ayada marka waa arrin uu nabigan uu sameeyey alai sl slam qofka hadduu mararka qaar yani sameeyana ishkaal ma laha lakiin asal ahaan waad ogsoontihiin ina almumina laa yanjus qofka muminka ah ma najaaso waa tii xali soo maraynay ninka la dhihi jiray xudayf ibnulyamaan radi allahu taala arda markuu nabigan la kulmay alai sl uu ka leexday kadibna uu soo qabaystay uu nabigu u yimid alai sl slam uu yihi janaabo ayaan qabay oo nabigu u yihi alai sl slam qofka muminkaa xaalad kastau kusugan yahay ma najaasooba baabu tayamumi gabagaba la gabagabaysta lilmaradi xanuun iyo waljiraaxi dhaawac loo gabagabaystay ayuu baabkan u baab yahay inaan ay bannaan tahay mararka qaarna ay waajib noqona ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo lixaad can jaabir bn cabdillahi waxaa lgu radi allahu tacala anuma qala wuxu jaabir kharajna waan baxnay fii safarin safar ayaan u baxnay fa asaaba rajulan nin waxaa ku dhacay mina anaga naga mid ah raggii musaafiriintaha xajaran dhagax baa ku dhacay faasaaba mina fa asaaba rajulan fa asaaba waxaa ku dhacay rajulan nin oo mina anaga naga mid xajarun dhagax baa ku dhacay xajarka ee marka faacilka weyaan fashajahu wuu dakray fii raasihi madaxiisa uma xtalama kadibna isku janaabay janaaba ayuu mxuu ahaa isagoo dhaawaca ayuu haddana janaaba ay ku dhacday fa sa'ala asxaabahu raggiisii saaxiibadii ayuu u weydiiye faqaala wuxuu yidhi hal tajiduna miyaad ii li aniga rusatan ruqsa fi tayamumi inaan gebagabaysto war niman yahu ad ujeedaan xaaladayda dhaawac eh o ad arkaysaan qabays suuragal ima ahane wax ruqso ah oo inaan gebagabaysta ii banayna miyaad ii haysaan fa qaaluu waxay maa najidu laka ruksatan ruksa kuma helayno wa anta adigana taqdiru adoo awooda caalmaai biyo haddaad mar biyo haysato annaga ruqso kuma hayno saasay muxuu ahaa eh, ka wareegeen weyaan waa hadal runta cajiib ah fakhtasala wuu qabaysto famaatan inkuu dhintay marka biyihii ayaa madaxa u degay kadibna ka waa dhintay subxaana allah nacam falamaa qadimna markii aanu u nimid cala nabi nabigu min sal slm uhbira bidalik arrinka ayaa loo sheegay faqala rasul lah wuxuu yiri sal slm qataluuhu way dileen qatalahum allah alla halaaya ilaahay halaaya way dileen weyaan allaha dile way dileen weyaan alaa sa'aluu may weydiiyaan idaa lam yaclamuu haddii ay cilmi ayna lahayn may muxuu aha dadkay wax yaqaana weydiiyaan fa inamaa shifaau lciyi jaahilnimada iyo waxaa weeyaan afla-aanta caafimaadkeeda waa asu'aalu wax weydiisa haddi ad qofki wax yaqaana weydii waa iska arrintu fududahay kadibna inamaa kaana inamaa in kalemaana kaana waxaad yakfiihi mid ku filan an yatayamama inuu gebagabaysto wayacsira duba ama yacsiba u duuba shaka muusa muuse oo rawaadi ka mid ah ayaa shakiye calaa jurxihi jaraax booskii dhaawaca ahaa khirqatan gobol yar oo mara u ku duuba uma yamsaxa uu masaxa calayha dusheeda wayaksila uu dhaqa saa'ira jasadihi jirkiis inta soo hartay u dhaqa weeyaan inamaa yakfiihi wix ka bilowda inta ka horeysa abu daawd ayaa soo saaray waa xasan laakiin inamaa yakfiihi wixii ka dambeeyo ilaa saa'iri jasadihi waa daciif weeyaan markaa isku dhibina wadaciifu laa xukma lahu weyaan wadaciifu laa xukma lahu alkitaabu thaani kitaabka labaad oo maqsadka cibaadaadka oo maqsad saddexaad ahaa hoos imaani aladaanu waa aadaanka iyo salaada wakhtiyaalkeeda ayuu muxuu ah u yahay kitaab weeyaan alfasl awal fasalka koobaad ee kitaabka hoos imaani aladaanu waa aadaanka baabu badi ladaani aadaanka bilowga u bilowmay ama la bilaabay iyo wa bayaanu alfaadihi ereyadiisa iyo alfaadiisa cadayn la cadeey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo todobaad ibn cumar waxaa lg radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cumar kaana almuslimuun muslimiintu waxay ahayn xiina goortii qadimuu madiinata magaalada madiina ay soo galeen yajtamicuuna kuwa soo urura fayataxayanuuna wakhtiyeysta asalaad salaada xilligeeda unbay muxuu ahaa intaay un qiyaastaanay isu imaan jireen leysa ma ahayn yunaadaa laha salaada looma dhawaaqi jirin oo aadaan ma lahan jirin fatakalamuu yowman maalin bay hadleen oo fii dalika arrinkaasay ka hadleen ka wada sheekaysteen fa qaala bacduhum qaarkood waxay yihahdeen ittakhiduu waxaad samaysataan naaquusan gambaleel samaysta midla naaquusi nasaarada marka ay muxuu aha kaniisadahooda dadku ugu yeerayaan waxyaabaha ay ku dhawaaqaan ama ay muxuu ahay iskugu yeeraan saasoo kale samaysto wa qaala bacduhum qaarkood waxay yheen bal buuqan buun samaysta midla qarni lyahuudi yahuuda geeskeeda ama buunkeeda oo kale samaysto ay iskugu dhawaaqaan fa qaala cumar cumara wuxuu yidhi radia allahu taala an ardaha almulham awalan awalaa tabcauuna miyaad dirtaan awalaa tabcauuna miyaadan bixinayn oodan diraynin rajulanin yunaadi dhawaaqa bisalaad salaada muxuu dadka ugu yeera wa salaad dhaha maad miyaadan bixinaynin faqala rasul wuxu yh sl slm yaa bilaalo qum istaag fanaadi bisalaad salaada dadka ugu yeer xadiidka dambe aan ku darna wax un tacaarud laga dareemi kara jiraan insha allahu tacala u yara eh, fiirino xadiid kun iyo sideedaad can cabdillahi bni zayd waxaa laga wariyey cabdillahi bni zayd ibnu cabdirabah weeyaan ibnu cabdiraba rabo ninkaas cabdillahi bni zayd ibnu thaclama alansaari alkhasraji waa reer khasraj abu maxamed almadani ayaa la yidhahdaa waa ninka loo yaqaano saaxib اladaan cabdulaahi cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdiraba weyaan ninka isaga a waxaa loo yaqaanaa saaxib اladaan sumadiisa iyo tilmaamta lagu yaqaana waa ninka aadanka ku riyooday oo la tusay sida noo doonta insha allahu tacaala nin labaadaa jiro oo asna lagu isku khalda oo baabkan laftirkiisa cafwan baabkii horean soo dhaafnay aan kusoo marnay baabkii horean soo dhaafnay aan kusoo marnay oo ahaa cabdulaahi eh, ibnu zayd xadiidka sagaal boqol iyo toban iyo saddexaad eega dib u yar noqdo wax yar sagaal boqol iyo toban iyo saddex ama soddon iyo saddex afan sagaal boqol soddon iyo saddex waa cabdullaahi ibnu zayd asna asna waxaa loo yaqaanaa saaxib alwudu saaxibu alwudu habka loo weyse qaatay waa ninka noo wariyey waxaa la yidhaha asna marka cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim ibnu kacb almaazini alansaari annajaari waa reer bani najaar nimankii masjid nabowi alayh sala slam meeshuu ku yeela bixiyey waa ragga ayaga weyaan ninka asaga weyaan ninkaas hore marka wuxuu geeriyooday oo saaxib ulaadaanka ah hijrada nabeen markaay ahayd soddon iyo labadii qaarna waxay leeyiin uxud geeriyooday laakiin sida asalka ah waa soddon iyo labadii midkan saaxibulwuduu ah ee min caasimka ahna wuxuu geeriyooday saddex iyo lixdanka hijrada nabigeena sal la alay slm marka oo la kala ogaado oo iska kaa dhexgelin ilan waxay ku wada jiraan hal maqsad oo maqsadka cibaadaadka ku wada jiraan waxaa dhici karta marka inaad muxuu ahaa iska kaa galaan hal nin u marayso marka cabdillahi ibn zayd tira aad aragta tiraa saaxib alwuduu ama aad ula boodo muxuu aha saaxib aladaan marka in la kala tafriiqiya waa laga maarmaan weeyaan nin walba wuxuu ku canbaxay shaqo aad qiimo badan nin aadaanka ayuu noo soo naqliyey oo aadaanka ayaaba la tusiyo uu ku riyooday waliba bilaal isaga ayaa u laqinay oo muxuu ahaa u yeerinayey ama u meeriyey ninkan kalena wuduuga nabiga ala sl weysadiisa ayuu si fiican isna noogaha qabtiray radia allahu tacala canhum ardaahum waayahay can cabdillahi bni zayd waxaa laga wariyey ibn cabdiraba saaxib aladaan qaala wuxuu yidhi cbdillahi bni zayd lamaa goortii amara rasuula nabiga alla u faray sal slm binaaquusi naaquuski waa muxuu ahaa kii ay nimankii eh, waxaa weeyaan eh, nasaaradii ay iskugu yeeri jireen yucmalu loo sameeyo liyadriba bihi in loo garaaca linnaasi dadka lijamci salaati salaada muxuu ahaa waxa weyaan inay usoo ururaan darteed ama jamcinta darteed uu nabiga u faray aafa bi waxa soo maray ama igu awaafay wa ana ana naaimun anjifa rajulnin yaxmilu xambaarsan oo wata naaquusa naaquuskaas fii yadihi gacantiis weliba ku wata faqultu waxaan idhi yaa cabdallah addoonka allow atabicu naaquusa naaquuskan miaad iga iibinaysaa oy nasaarada iskugu yeerta mxuu aha amaba gambaleelkan waxaad tiradaba qaala wuxuu yidhi wamaa bihi maxaad ka samaynaysaa faqultu waxaan idhi nadcuu bihi ila salaati dadkaan salaad ugu saas ayaan mxuu aha ku ihi weyaan faqal wuxu ihi afalaa adulluka miyaan kuu sheegaa ama aan ku tusiyaa calaa maa shay huwa isaga khayrun ka khayr badan min dalika arrinka isaga ah faqultu waxaan ihi balaha qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi taquulu waxaad leed allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ashhadu anna muxamadan rasuulu llah cala asalaa xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah intaas ayaad leeda weyaan tabtaas ayaad leed waa tabta hadda maanta ah, hadda aad maqlayseen sheekh xuseen xafidahu allah waracaah wa jacala aljannata mathawa mathwana jamiica marka waa intii aan maqlayni waa intii ninkii muxuu aha cabdillahi bni zayd la tusiyey kow uma qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib istaakhara cannii dib buu iga yara aadiyo hayra uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi taquul waxaad leedaha aqamta salaata salaada xilliga aad aqimaysana allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah xaya cala asalaa xaya cala alfalaax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah intaas ayaad leeda weyaan waaba dhammaatay wabilahi towfiiq falamaa goortii asbaxtu aan waa bariisay ataytu rasuula nabiga mid sal slam tafsir uma bahnaan umaynaya qad qaamat isalaad salaad waa la aqimi wayaan xayi cala salaad salaada haloo kaaliyo xayi alfalax inta gallo inta ad wada taqanin falamaa goortii asbaxtu aan waa bariisay ataytu rasulah baan umid sal slam faahbartu waan u sheegay bimaa ra'aytu waxaanakaan u sheegay arrinkii aan u sheegay faqaala wuxuu yidhi inahaa iyada nacam inahaa la ruya xaqin weyaan xaqun inahaa la ruya weyaan xaqun ee xaq ah in sha allah nacam faqum istaag maca bilaal bilaal la istaag inahaa iyada laruya xaqin waa ruya xaqa weyaan inahaa laruya xaqin in sha allah faqum istaag maca bilaalin bilaal la istaago fa alqi calayhi ku dul ahri maa ra'ayta wixi ad aragta falyuadin had ha ku dhawaaqa bihi isaga fa inahu bilaal ayaa andaa ka dabacsan sawtan agga dhawaaq iyo codka minka xaggaada faqumtu waan istaaga maa bilal aan la istaagay fajacaltu waxaan gudagal ulqiihi caleyhi inaan muxuu ahan ku dul akhriyo wa yuadinu aadima bihi isaga qala wuxuu yihi fasamica dalika cumaru cumar ayaa maqlay ibn khataab radi allahu ta an arda wa huwa fii beyti gurigiis isagoo jooga fakharaja wuu soo baxay yajuru isagoo jiida ridaahu go-iisa jiida oo muxuu maradiis jiida ayuu soo baxay wayaquulu wladii ali baan ku hartay bacaa kugu soo saar biaq aq kugu soo saaray ya rasul rasuulka allow laqad ra'ytu waan arkay mila maa uriya wixii la tusiyo kale ana aan arkay xali ku riyooda weyaan faqala rasul wuu yri sal sl fa alxamdu allahuma hadla abu daawud ibn maaja ee soo saaray waahraja tirmidi bacduhu waakhraj tirmidiyu tirmidi wxu soo saaray bacdahu xadiidkan qayb ka mid a wa fiihi waxaa ku sugnay fa inahu bilaal ayaa andaa kaa dabacsan wa amadu kaa dhirir badan sawtan xagga dhawaaqa minka xaggaada weyan iska fariisto wakhtiga lama gaarin waayahay xadiidkaas tirmid ayaa soo saaray waana xadii xasan saxiix weyaan baab adaan adani baabu ladaani shafcun waliqaamatu watrun marka xadiidka hore oo ahaa in sayd cumar radi allahu taala ardah uu yidhi alaa tabcahuuna iyo bilaal faritaanka la faray iyo doonitaanka la doonay in muxua naaquuskaas la sameeyo oo qolyaha nasaarada iyo kristanka kana iskugu dhawaaqaan la sameeyo iyo waxaa cabdullahi bni zayd ruuyaad arkay intaba wax isdiida ma ahan intaba wax isdiida wax muxuu ahaa hal meel ka wada dhacay oo alfaadii iyo ariiqadii ay kala duwan yihin intaa weyaan wax kala duwan ma ahan asal ahaan nuxur ahaan uma kala duuna intaa weyaan nacam waa yahay baabu adaan baabun aladaanu adaanka shafcun waa tira jimaysanoo siman waliqaamatu aqimitaankan witrant waa tira isdheer weeyaan xadiid kun iyo sagaalaad n cumr abdulahi bn cumr xalwi radi allahu taala anhuma qalu abdullahi bn cumar inama in kala maana kaana aladaanu adaanku wuxuu ahada alcadi rasul rasulka zabinkii sal slm maratayn maratayn lablaba jeer waliqaamatu aqimitankana maratan maratan halhal waa sida haddaan soo marnay hayra anahu lakin anahu yaquul wuxuu dhihi qad qaamat isala qad qaamat isala labalaba jeer ayuu dhihi weeyaan faidaa samicna goortii aan maqlan iqaamata aqimitaanka tawada'na weyse qaadan jirnay uma kharajna ila salaad salaadii aanu bixi jirnay abu daawuud nasaa-i darimi waana xadiid xasan weyan lakin qofka haduu dhow ya wey lakin haddii aad meel fog degan tahay sideedaba asal ahaanna waxaa weyaan aadaanka markii la maqla waa qofka inuu diyaargaroobo weyse iyo howlo u gala weyaan saasaa asalka ah baabu fadli adaan baabu fadli adaan adaanka fadligule ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo boqolaad xadiid kun iyo tobanaad cafwan can abi hurayrata waxa radi allahu taala arda cbdirxaman skri dawsi ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadka haddii ay ogaan lahayeen maa fi nidaai aadaanka wixii ku sugan igo safi alawali safka hore uma laa yajidu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay qori tuurtaan calayhi dushiisa lastahamuu way u qora tuuran lahaayeen walow yaclamuun haddi ay ogaan lahayn maa fi tahjiiri u kalihitaanka amaba u degdega tahjiirka waxaa haajarada xilli kuleylka ayaa la yihahda laakiin maqsuudka meeshan waa degdeg loo degdega walow yaclamuun haddi ay ogaan lahayn maa fi tahjiiri u degdegitaanka oo salaadaha loo degdeg wixii ku sugan lastabaqoo baratami lahaayeen iyo tartan ay u lahaayeen walow yaclamuun haddii ay ogaan lahayn maa fi lcatamati cisho geelmaalka ama cishaha wixii ajiroo ku sugan oo subxi salaad subax laatahuma way imaan lahaayeen walow xabwan iyagoo xataa siqa ama gurguurana ay ku imaan lahayen weyaan buhari muslim xadidka soo saaray xadiid kun iyo kow iyo tobanaad an alxata bni yaxya waxaa laga wariyey can amihi adeerkii wuxuu ka wari qaal wuxuu yidhi adeerkii kuntu waxaan ahay cinda mucaawiyata mucaawiya abi sufyaan ayaan la jiray radia allahu taala arda fajaahu waxaa u yimid almuadinu muadinka u yimid yadcuhu isaga ugu yeer ila salaad salaada faqala wuxuu yihi mucaawiyatu radia allahu taala arda samictu rasul nabiga ala ka maqla sal slm qul isagoo le almuadinuuna dadka ahlu aadaanka awalu nnaasi dadka ayaa ugu dheeraan badan acnaaqan xagga qorta yowma qamati maalinta qiyaamo maalinta yani dadka ay halkaa la wada taagany neefta ay xirmayso oo xaalad adag la gaari oo dhididkii uu bixi muadiniinta halkaas ay ummadda ka dheeraanaan waayeen maxaa yeelay ummadda ay khayrka u baraarujinayaan hadda soomaalida arkay markii aad eh, mxuu ahaa ragga muadiniinta adoo hurdo aad u jiida oo mxuu aha qurina toban saac mxuu ahaa ka hore amaba xilliga toban saac ay dhawaaqaan adoon isogaan u ducaynaysaa jazahum khayran xaqiiqatan yani ummadda ay khayrka dadkaas marka way mudan yihiin qofkaas hadda markuu toban sac adima asagoo goormo soo kacay waa laga inu meel fog degan yahay wamaa ilaa dalika shaki ma lahan xilli hooraad soo kacay ood soo cadiyaystay ood haddii aad qabays u jir soo qabaystay uu soo weyse qaatay oo soo labistay oo haakada yani goormawa oo habeen kastana ah wax sahlan maan annagan waad aragteen aqimitaankuun isku soo aadiwa marka la aqima dow dow dow dow soo orod wa haakada wax yar aan dhameey aan boobsiye jazaaka allah khayran nacam cashira meel adag iga jooge haye fad ha يا sheekh waa yaqaanaan حي على asalaat war salaadda u kaaliya xaya cala alfalaax war liibaanka u kaaliya iyo liibaan marka adduun iyo aakhira oo dhan ayaa lagugu yeeri yani weliba khaasatan aakhira wax sahlan maaha nacam laa shaka waayahay xadiidka kun iyo toban iyo labaad can bara bni cazib waxaa radi allahu taala arda ana nabiy lahi nabig sal sl qal nabigan wuxuu yihi ina allaha la weyn wamalaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna waxay muxuu ahaa allana uu u naxariisani malaa'igtan ay u ducoynayaan cala safi safka almuqadami ee la hormariyey kan xoogga lagu hormaray ma ahane waa midka muxuu ahaa wakhtigiisa la imaaday kan xoogga lagu hormaray inay habaaraan mxu mala'igta habaartaa khatara muminiintan ay habaaraan oo mxua xoogga iyo mxua yani waa taqaanaan io kabta meesha kusii tuur iyo wamaa ilaa dalika iyo yani mararka yahay laakiin intuu dad neefta ku xiro qof aad sabab ugu noqdaba inuu xanuunsado kadibna dembi weyn meeshuu ka qaada marka nafti in laska biximaa meeshii waa muxuu ah, ilahi baa waasiciyey haddii aad booska heshana gal hadii kale meesha dambe iskaga duka taasaa kuu khayr badan waa yahay in allaha laweynahu malaagtu malaagtiisa yusaluuna allana wuu u naxariisani malaigtuna u ducaynaysa cala safi safki almuqadami ee la hormariyey walmuadinu muadinka lahu waxaa loo dhaafayaa sawtihi sawtkiisa dhirarkiisa ayaa looga dhaafaya allahu akbar wayusadiquhu waxaa u rumeeya man samica cid kasta oo maqasha oo min ratbin wax qoyan iyo wayaabisin wax qalalan ah walahu isaga ayuu u sugnaaday milu ajri man sallaa macahu cid kastoo la tukato aadaankiisu ku imaaday ajirkiisna waa la siinaya waxaan u malaynaya sheekh xuseen maanta iyo shee bdirashiid iyo waxbaa haysta bes waa laisku haystaa marka waxaad yeelaysaan marka bal aadta loo taxadira nasaa-i ibni maaja waana xadiis saxiix weyan xadiid kun iyo toban saddexaad can abi hurayrata radi allahu ta an wa laga wariyey qala wuxu yhi abu hureyra qala rasul lah wuxu yri sal sl imaam waa mid waardiye ah xaafid wey ilaaliyo waardiye weyaan walmuadinu muadinkana mu'tamanun waa mid la aaminay oo wakhtiga inuu ilaaliyo lagu aaminay allahuma arshid muxuu ahay hanuuni alaimata aimada oo toosi weeyaan waqfir u dhaaf lilmuadiniin muadiniinta dembigooda dhaaf weyaan abu daawuud iyo nasaa-i waana saxiix weeyaan hada wallahu aclam wsal allah sl abdi rasul mustafa